keli yeelaa iyo rubuubiyadii oo keli laga dhigo alla lagu gooni yeelo muxuu yahay towxiidkaasi huwa aliqraaru waa in la qiro ama waa qiridde huwa towxiidkaas rubuubiyadu waa aliqraaru waa qirid aljaasimu ee go-an bianna allaha tacaala in alle sarreeye oo ceeb o dhan ka hufnaaye rabbu kulli shayin wax walba rabbigoodii inuu yahay kii isagu abuuray wa maliikuhu uuba sheegi doonaa wa maliikuhu kii hantay inuu yahay waa maaligkii baa laga wadaa wa khaaliquhu kii abuuray wa mudabiruhu kii maamulaayey walmutasarifu fiihi ku tasarufaayey lam yakun lahu shariikun fi lmulk alle wax la wadaagaa ma jiraan hanashada iyo lahaanshada walam yakun lahu waliyu min adulli allana ma uu lahaa mid u gargaara dullinimo haysata iyo dacfi iyo taagdarri darteed uma baahno weli alle sababta taagdarra maba jirtaba laa raadda liamrihi amarka alle wax celiyaahi ma jiraan lama celin karo walaa mucaqiba lixukmihi wax burin karaana ma jiraan xukunka alle iyo qadihiisii oo markuu alle u xukumaayo xukunkiis waa kii fula marka wax ka daba imaan kara oo burin karaahi ma jiraan walaa mudaada lahu wax maaragtay diddi u noqon karaana ma jiraan sababto awooddaas ma laha khalqigu walaa mumaathila lahu wax la midana ma jiraan walaa samiya lahu wax maaragtay la siman ama shabaha oo makhluuqaadkiisii ka midana ma jiraan wlaa munaaزica fii shayi min macaani rububiyatihi wa muqtadayaati asmaa'ihi wa sifaatihi mana jiro wax alla kula dooda oo ku qabsan kara wax ka mida maaanidii macaanidii ay ku tusinaysa rububiyada alle iyo rabbinimadiisu iyo wixii magacyadiisa iyo tilmaamihiisu ay keensanaayeen wax ku qabsan karaahe alla ma jiraan marka yani sifaadkii rubuubiyada oo dhan in la qiro yaa towxiid rubuubiya noqonaysa oo khalqigii iyo mulkigii iyo cilmigii iyo qudradii iyo wixii o dhan baa maaragta soo gelaya waa in sifaatkaas saas loo rumeeyaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalarda wajacala aulumaati waannuur mahad dhammaanteed waxaa iskale allihii abuuray cirarka iyo dhulka oo haddana abuuray mugdiyadii iyo nuurkii abuuray alaayaat bal suura kullaha yani suuradda dhammaanteed yaa maaragtay ka hadlaysa macaanidaas rububiyada wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad dhammaanteed allah baa iska leh makhluuqaadka oo dhan rabbigoodii ahaa kii lahaa abuuray maamulaayey wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa man rabbu asamaawaati waalard samaawaadka iyo dhulka kii abuuray waa kee ee hanta ee maamula qul waxaad tidhaahdaa allah allah ayaa rabbi ah oo samaawaadkii ardadii rabbi u ah qul waxaad tidhaahdaa afaitakhadtum yacni caqligiinni miyaa tegey oo markaasaad shurakadiinnii waxaad ka y waxaad adinku shurakada ka dhigteen oo ad cibaadada alle wax kala wadaajiseen yaad iyagoo ehel aan u ahayn yaad waxaad ka dhigteen aad ka yeelateen owliyo ta caqligiinni tegey ma saasaa inka dhacda qul waxaad tidhaahdaa ma caqligiinniyaa tegey oo markaasaad owliyo ka dhigateen kuwaas shurakadah oo cibaadada alleh wax kala wadaajiseen laa yamlikuuna lianfusihim nafcan walaa dara naftooda uma hantaan tilmaantoodu waa maxay inaanay naftooda u hananin shurakadaas la samaystay iyo cibaadada alle wax laga sameeyey ee aan xaqa u lahayn oo ahalka u ahayn sideedaba tilmaantoodu waxay tahay tilmaantoodu waxay tahay inaanay naftooda u hananin inay wax taraan ama ay dhibaan nacfi iyo duri waxay u hantaan male naftooda maxay marka dad kale u hantaan marka ma mudna cibaado quul waxaad tidhaahdaa hal yastawi alacmaa waalbasiir qofkii mu'minka ahaa iyo qofkii gaalka ahaa ma siman yihiin ile mu'minku waa basiir kaafirkuna waa acmaa xaqi buu ka indhalaayah mu'minkuna xaqi buu arkaa oo uu ku taagan yahay am mise hal tastawi adulumaatu waanuur mugdiyadii oo gaalnimadii ah iyo nuurkii oo iimaankii ah miyaa wax siman ah ma sinna am jacaluu lilaahi shurakaa khalaquu ka khalqih mise nimankan mushrikiinta ahi allay waxay u sameeyeen ay u yeeleen kuwa cibaadadii la wadaaga oo haddana weliba wax abuuray sidaa looxu abuuroo kale oo fatashaabaha alkhalqu calayhim oo markaa wixii la abuuray oo makhluuqii ahaa ay isku ekaadeen oo iska dhex galeen ay kala saari waayeen wixii alla abuuray iyo wixii shurakadu ay abuurtay taas miyaa dhacday oo saa darteed bay cibaadadu wax uga siiyeen waxay shurakada ka dhigteen iyaduna ma jirto sababto waxay abuureen ma jirto maxay isku darsamaan maba jiraan waxay abuureene qul waxaad tidhahdaa allaahu alle khaaliqu kulli shay wax alla wixii jira waa kii abuuray wa huwa alwaaxidu waa midka keliga ah ee cibaadada mudan alqahaaru ee qahriya makhluuqaadka oo dhan oo wax cajzi gelinaya aanay jirin oo rubuubiyadiis lagu wada hoos jiro wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi allaahu aladii khalaqakum alla waa midka idin abuuray suma rasaqakum haddana idin arsuqay suma yumiitukum haddana idin dila suma yuxyiikum idin nooleeya hal min shurakaa'ikum waxaan aad cibaadada wax ka siiseen cibaadadii alleh aada wax ka siiseen wax ka wadaajiseen ma waxaa ku jira man yafcalu min daalikum min shay waxaas la soo sheegay oo ah abuurid iyo risqi iyo dil iyo noolayn iyo ma mid waxaas wax ka sameeyaa jira oo wax ka samayn kara oo qayb ka qaadan kara ma jiro subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun allah ceeb oo dhan ka hufan waana uu maaragtay ka sarreeyaa wax ay cibaadadiisa la wadaajinaayaan kuwan daalimiinta ahi oo gaalada ahi waqaala tacaala alla wuxuu yidhi haadaa khalqu ullah waxaan caalamka joogeed idinku arkaysaan ee mushaahadka idiin ah waa khalqigii alla abuuray fa aruunii itusiya maadaa khalaqa aladiina min duunih waxaan aad caabudaysaan alla ka soke oo aad cibaadada idinku wax ka siinaysaan ood shurako ka yeelateen waxay abuureen bal itusa ku dhahalle ma jiro wax jira maaha wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi am khuliquu nimankaas gaalada ah ee rabbi diidan ma waxaa la abuuray min gayri shayin yani min gayri khaaliqin khalaqahum khaaliq abuuray iyadoo aanu jirin miyaa la abuuray am hum alkhaaliquuna mise iyagaa wax abuura labaduba waa baatil wax saxa maaha waa loo jeedaa inaanay saxayn iyagu inaanay wax abuurin waa u jeedaan saa ayagaa makhluuqiineh waxna ma abuurin intayda nool yihin way u jeedaan min gayri shayin marka khaaliq la-aan inaan la abuurin way og yihiin maxaa soo hare waa in allah u abuuray waa kii cibaadada ka mudnaa marka keligiisaa ha caabudan waay am khalaqu samaawaati walarda mase samaawaatkii arday iyagu abuureen maya iyadana ma maaragtay ma dhihi karaan taas way qirsan yihiin inaanay abuurin shaqo kulahayn waxaas bal e xaaladdu waxay tahay laa yuuqinuuna inaanay wax yaqiina haysan waxma yaqiiniyaan yaqiin u keenta inay adiladii sharciga ahayd ku intifaacaan ma haystaan adiladii sharciga iyo weliba tii caqliga ahayd xataa yaqiintiyaa ka maqan markaasay shirki ku dhacaayaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi rabu الsamaawaati waalardi wamaa baynahumaa kii samaawaadka iyo ardada rabbigooda ahaa iyo inta u dhaxaysa facbudhu caabud isaga oo cibaadada ku keliyeel wastabir licibaadatihi una sabar cibaadadiisa wax dhiboo kugu soo gaara allah kaliya caabud hal taclamu miyaad u ogtahay lahu isaga samiyan mid la mid ah oo la dherartama oo la siman oo shabaha oo makhluuqaadkiisii ka mida miyaad u og tahay maya ma jiro w manaa istifhaamkan waa istifhaam bimacnaa nafyi ah oo caqligaa lagu garanaya wax jira inaan ahayn wax la shabaha inaanay jirin marka daatada allana laguma shabaho sifaadkiisina laguma shabaho asmaadiisina laguma shabaho afcaashiisina laguma shabaho sababto asmaada alle kulligood waa xusnaa makhluuqaadkuna saas ma aha sifaadka alle kulligood waa sifaad dhammaystiran oo kamaal ku tusinaya iyo cadamo iyo weyni afcaashi allana iyaduna wax mushaarika ma laha afcaashi alle ku ahaysiiyey khalqiga ku abuuray wax mushaarikat kuma laha alle taas wahuwa isaguna asamiicu waa mid maarata maqalkiisu xeel dheer yahay albasiiru araggiisuna uu xeel dheer yahay wax ka qarsoon oo addoommadu waxay samaynayaan ah ama ku hadlayaan ahi ma jiraan waa samiic basiir wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi marka waxaa lagu khatimay ogow yani arrimo ku saabsan khalqigii alle ayaa lagu khatimay oo suuraddan suuratu shuura marka laysa ka midlihi shay un la leeyahay waxaa ka horeeya waxyaaba ku tusinaya rabbinimada alleh marka aayaddaas oo laysa ka midlihi shay-un waxaa ka horeeya huwa asamiicu albasiir waxaa ka horeeya aayado badan baa ka horeeya oo alla uu leeyahay lahu maa fi samaawaati wama fi lard suuradda bilbilowgeeda soo fiiri lahu maa fi samaawaati wama fi alard wahuwa alcaliyu alcadiim takaadu asamaawaatu yatafatarna min fowqihina wاlmalaa'ikaةu yusabixuuna bxamdi rabbihim wystakfiruuna liman fi اlard alaa in allah huwa الغafur raxim wاladina اtakhaduu min duni awliyaa allahu xafiiظu calayhim wma anta calayhim biwakiil wakadalika waxayna ilayka qur'aana carabiya litundira uma alqura wman xawlaha wtundira ywma aljamci laa rayba fiih fariiqu fi اljanati wafariiqu fi الsaciir walow shaء allah lajacalahum umata waaxida walakin yudkhilu man yashaau fi raxmatihi wالظaalimuuna ma lahum min wali nasir am ittakhaduu min duni awliyaa faالlahu huwa اlwaliyu wahuwa yuxyi اlmowta wahuwa calى kuli shayin qadiir marka ma awliya samaysteen baa laleeyahay alla sukadiisa ay ka weli yeeshaan alla unbaa weli ah oo addoonkiisa maaragtay ku tawalliya cibaado iyo daaco inuu macnaha eh, ka aqbalo kuna addoonsaday addoommadiisa mu'miniintaana wuxuu ku tawaliyey alleh inuu dulumaadkii ka bixiyo oo nuurka uu bixiyo wax walba ay u baahanyiin uu kaalmeeyo wixii nool wixii dhinta dheh alla asaa soo bixiya marka maarata lasoo bixinayo isagaana wax walba awooda mujeeda wahuwa yuxyi lmowta wahuwa calaa kuli shay qadir waa rububiya kulligood wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى allah dalikum allahu rabbi calayhi tawakaltu wailih unib kulli waa rububiya faatiru الsamaawaati walardi suma waa khalqigi waa allihii marka samaawaadka ardada abuura oo ibdaaciyey ma garata jacala lakum min anfusikum azwaaja wa min alancaami azwaaja yadra'ukum fiih jacala lakum min anfusikum azwaaja wa min ancaami azwaajin yadra'ukum fiih wuu marka idinku abuuray waa alle waa idin badiyaa tasaawujkaas iyo isguursigaas yaa laydinku badiyey waa isdhalaysaan marka alle wax shabaha ma jiran laysa kamidli shay wuu samiir basar alle wax shabah ma leh makhluuqaadkiisu alle ma shabahaan daatadiisa iyo asmaadiisa sifaatkiisa waxay ku shabahaan male sidaan marka horeba soo sheegnay marka laysa ka midlihi shay rububiyay marka aada ugu badan tahaba rububiyaa ay aada ugu badan tahay wa tacaala alle wuxuu yidhi laysa ka shay wahuwa samiic basiir wax maarata alla lamida ma jiraan waana mid maarata wa maqalkiisu xeel dheer yahay wax walbana arka yani araggiisuna xeel dheer yahay wa qaala tacala alla wuxuu yidhi waqul alxamdu lilah waxaad tidhaahdaa mahad dhammaanteed alla iskale aladii lam yattakhid walada aan walad yeelanin wax la dhalay ma yeelanin lama idha digtoona walam yakun lahu shariikun fi hanashadana wax la wadaaga allama jiraan walam yakun lahu waliyun min adulli dullinimo uu dareemaayo iyo baahi uu dadkale u baahan yahay naasir uma baahna marka weli xag dulinimo uu ka yeeshayna ma jiro uma sugnaanin wakabiru takbiira alla weyney weyneyn weyney inaad ammaanto oo aad caabuddo oo diinkii aad u khalisto asaga u saafi yeesho qul waxaad tidhahdaa udcu aladiina zacamtum min duuni illaah waxaad baridaan kuwii aad maaragtay sheegateen alle sukadiisa inay maaragtay cibaada in ka mudan yihiin laa yamlikuuna midqaala daratin fi samawati walaa fi alard yacni dara waa waxa wax ugu yar ee maaragtay wax lagu mihaalo miisaankeed oo kale wax culayskeed oo kale leh daradaas ma ma hantaan ma haystaan oo ma laha fi samaawaati wal arda kuma laha wamaa lahum fiihimaa min shirkin samada iyo ardada lul dhexdoodana wax wadaaga kuma laha wadaag yar kuma laha waxba kama wadaagaan wamaa lahu minhum min dahiir allana xaggooda kama samaysanano kuma laha mid kuwo u gargaara in wax abuuridda kuwo u gargaara kuma jiraan kuwaas ee alla ahaysiinta maarata la keli ah marka isagaa maarata mudan in keligiis la caabudo oon duul kale la caabudin walaa tanfacu shafaacatu shafaacaduna ma anfacdo cindahu alla agtiisa ila liman adina lahu qof alla uu eedma moogiye marka nimankan ay shafaacada ka raadinayaan shafaaca ma mudna ama maarata asnaam ha noqdaan ama khalqi kale ha noqdaane waxaan loo idmina shafaaca maaragtay maba anfacdaba xataa idaa fuzica can quluubihim markii fazicii iyo argagixii laga faydo qalbigii kuwii mushrikiinta ahaa maalinta qiyaamo qaaluu waxay yidhaahdaan maada qaala rabbukum rabbigiin muxuu yiri qaaluu marka waxay yidhahdeen waa loo jawaaba alxaqa xaq buu alla ku hadlay wa huwa isaguna alcaliyu waa daata ahaantiisa daata ahantiisa waa mid sarreeya khalqigo dhan buu ka sarreeyaa waana uu qahray qadarkiisuna alla waa uu sarreeyaa oo sifaad aad u waaweyn buu alla u leeyahay alkabiiru waa midkii weyn daatadiisii sifaadkiisaba ku weyn wilahi towfiiq